ciisiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaara xawq سيد شرفه دويا فيما هذاك كلانتونا سنة جيستيال كسر دوادة مركلة يا برنامج كانوا كلانك كائنين wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamka ee hadal hayso qaybaha hore barnaamijkeenna ama intiisa badanba waxaan maanta aanu si gaara ugu eegi doonnaa lixsana guurada soo wareegtay wararkii khasaaraha badan geystay ama aha qarxii ugu khasaaraha badnaa ee soomaaliya ka dhaca ee maanta oo kale lix sano ka hor isgoyska sooba ka dhacay xasuusaha nabarada damqinaya ayaanu warbixin gaara ah kaga diyaarinay iyo maanta oo halkaasi ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday ayaanu la kulannay oo inooga sheekeynaya waxay ay maalintaasi goobjooga u ahaayeen iyo sidoo kale dad xubno idilkooda ka mid ah ilaa hadaraqdooda iyo ay la-yihiin qaybaha hore ayaan si gaara ah ugu eegi doonaa barnaamijkeenna haddii alle idma suugaantuna si gaaray ah dhacdadan u xuquusayn doontaa qodobada kale adihayna waxaa ka mid ah haweenay lacag badan ku bixisay aroos ay kaliga dhigatay waxaa sidoo kale ku jira khaza xaaladeeda oo yuhuuddu ay amrayso dadka inay xoog uga baxaan marinka khaza ruushkuna waxa uu soo jeedinayaa xabajoojin deg deg ah in laga sameeyo marinka khaza magaalooyinka ugu booqashada yar dunida iyo xeebta ugu halista badan iyana warbixin laga diyaariya maqli doontaan xubnihii joogtada ahaa sidoo kale barnaamijkeena way ku jiraan ee soo dhawaada mar kale kulanka keenay abu soo rogmaday dadqanahay loo tashaday intii loo turin jiriyo wahasta waa lagu tuntaa tubanagu soo rogmaday dadqanahay loo tashaday intii loo waa lagu tutaa dhashayo adeeg suuqyada u tagay iyo tibil doona qabin qof taala iyo jibiyo tahar looga dhigay dhashayo adeeg suuqyada u tegay iyo tibiltoona qabin qofku ka taala iyo jibiyo dahar looga arag waxaad hawsistaray tilmahaan tilmahaan timahaas ka badan waxaad hawsistaray tilmahaan tilmahaan timahaan intaas ka badan raac lagu lagu raadsadiyo hadday teelteelahayd nacaybkii tarayayo hadeer wa toban dhiba hadeer wa toban dhiba

soomaaliha toos mar kale fanaaniinta gobolada waa beri ayaa ku luuqeynayay heestan wadaniga ah barnaamijkan oo kulanka keenan ayayna daafur noogu tahay maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn

magaalada muqdisho aynu ku bilownay maanta lix sano ayaa laga joogaa markii qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee dhulka soomaaliya ka dhaca uu ka dhacay isgoyska soobe magaalada muqdisho afariyo oktoobar sanadkii laba kun xilli casarka salaadiisa laga soo baxay ayuu qaraxaasi oo ka dhashay gaari nuuca xamulka qaada ah oo lasoo miineeyey uu ka dhacay isgoyska xilligaa isgoyska saxmad badan ayaa ka jirtay khasaaro kala duwan oo aada u tiro badnaan uu ka dhashay boqolaal qof ayaa ku nafwaayay oo qaarkood ilaa haatan raqdooda iyo ruuxdoodaba aan lahaynin dhimashana loo diwaangeliyey dowladda soomaaliya xilligaas waxay sheegtay in boqolaal qof ay naftooda ku waayeen halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen hanti badan ayaa sidoo kale ku burburtay qaraxaas oo loo diwaangeliyay inuu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee dhulka soomaaliyeedba ka dhaca ama xataa geeska africa marka loo fiiriyo haddaba maantay dad badan ayaa iskugu soo baxay isgoyskis hoobe oo banaanbaxa lagu xuseeyey dadkaasi ku geeriyooday qaraxaasi lagu xasuusanayay dhigayay mas ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaana u tegay oo dadkii la hadlay magaalada muqdisho waxaa ka curtay kacdoon shacab kacdoonkaa shacab waa dareen bulsho waa baraarug shacab oo ay shacabku ku leeyihiin maya cadow maya khawaarij haa dawladnimo haa dawladnimo halkudhiga baraaruggaa shacab waa guul ama geeri guul ama geeri baraaruggaa magaalada ka bilowday muqdisho dhammaan gobollada dalku ku wajahan yahay ma nasan doonno inta qof khawaarija dalka dalkeenna gudihiisa uu ku nool yahay ma nasan doonno inta mid noo eg oo noo muuqaal eg oo nala dhashay oo guriga nagula nool uu noo aaminsan yahay inaan gaalannahay uu raba inuuna dilo mayaan nasanaynaa khawaarijtu xaafaday nala joogaan waa nala dhasheen waan dhalnay waynoo dhaxaan waa inaan xaafadayna ka baarnaa ma ahan keliya goobaha dagaalka inaan ka baarno qof kasta oo fikir qaldan aaminsan xaafadaheennu joogaa waxaa aad u buuxo oo jira unugyo hurdaayo xaafadaha noo joogaa jiro waa in unugyadaa hurhurda ee fikirka qaldan aaminsan waa inaan soo qabannaa khawaarijta nimanka la yidhaahdaa inay dadka soomaaliyeed inay gumaadaan ay u socdaane inayse u socon qof gooniya inay beegsadaan oo waxaasoo ay tahay beentood inay tahay falalka gurrucan oo maalin kasta ay samaynayaanna waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed iyo diinta soomaaliyeed iyo magaca soomaaliyeed inay la dagaalsan yihiin haddaysan la dagaalsanayn magaca soomaaliyeed iyo diinta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxay samay lahaayeen wax badan oo kale oo ka duwan sidaasay samay lahaayeen laakiin waxa ay samaynayaan waxay rabaan dalkan iyo diinteenna iyo dadkeenna intaba inay ka qaxaan halkan oo ay ka qaxiyaan oo dad ajaaniba oo ayagu ay wataan oo meelay ka keeneen aan la aqoon inay dalkan gacanta ka saaraan ayay rabaan taasna waxaa diida dadka soomaaliyeed oo wada socda iyo dawladdooda iyo shacabkooda iyo annagoo dhan oo isku xidhan ayaan diidnay inay maaragtay ay ka dhigaan meeshaanu meel baylaha oo maaragtay cadowga baylaha u ah oo eh, khawaarid iyo tuugo iyo burcad iyo eh, eh, dad iskaashaday oo adduunyada maaragtay ka soo duulay oo dalkeenna ay iskugu keeneen inay maaragtay dalkeenna ay uga dhigaan baylaha inay uga dhigaan taas waa ka diidnay ka yeeli mayno dagaal ayaa lagula jiraa toban iyo dhowrkii sannaoo lasoo dhaafo dagaal toosa lalama gelin laakiin si toosa ayaa hadda dawladda soomaaliyeed u iclaamisa inay dagaal la gelayso iyo dadweynihii soomaaliyeed ay dusha ka deganaayeen shan iyo tobanka sano maalmo dhoweed aagaggii aan tegey waxaan ku soo arkay odayaallo siddeetan jirro ah ee hubkoodii qaatay markaan weyddiiyoon dhaa maxaa idinku kalifana waxay yidhaahdeen wixii aan wiilashi meeshaan joogi jiro ku aragnay nugu sameeyeen ayaa nugu kalifay inaan qoryahayna qaadanno calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen gebdhahayna annaga aan dhalnay waa dhiibi weynay inaan nikaaxinnaa nagala diiday waxaa kuwii salaadana dushinaya imaamyada intaasoo sano noo hayaa layidhi tawxiidka hadda laydiin laqinayaa gabdhaha laba saaco habeennimo haddii la gaara gabdhaha soo dira waxbarasho u soo diraa laleeyahy lix saaco ay kugu soo naqanayaan wax la soo baray wax lagu soo sameeyna ma gara kartid gabarhtii aad dhashana dhiibi ma kartid arrintaas ayaan qaado weynay yidhahdeen taas ayaa qorga noo dhiibtay waxaan isleeyahay marka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa la gudboon inay kulligood qoraga qaataan ilaa ay iska dulqaadayeen cadowgaasi ooy dadku ay naqdaan dulmudiid inay naqdaan dulmi ma la aqbali karo intaas ka badana looma dulqaadan karo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir weeyaan codadkaasi waxa ay dadkula hadlayeen maanta isku soo baxay isgoyska soob ee magaalada muqdisho oo maantay lix sano laga joogo markii qaraxii weynaa uu ka dhacay haddaba waxaan la kulanay qaar ka mid ah dadkii goobtaasi joogay oo qaraxaas iyo qarax kaloo ka dambeeyay oo sanadkana soo dhaafa ka dhacaba ka badbaaday iyo sidoo kale dad eeladooda qaraxay hore ee lixda sano ka hor dhacay ay ku geeriyoodeen goobtayda shaqo saddexda usoo socday babac markaan soo galna qarax baa dhacay gacantayda bidix ku waayay iridoogana waayay iridoogtaala anaa soo galka ku waayay waxaan dareemayaa xoogaa marmar welwel iga abuuraysaa adaa weli laakiin inkasta hadda ah, aan iska adkaysanayo aan iska shaqaysto hore waxaan u qabin jiray meel gudaha cabitaanka uga shaqayn jiray gudaha uga shaqayn jiray gudaha cabitaanka kaaliyo ahaa la shaqaysan jiray taasaan ku shaqaysan jiray maantana waarsiyaan ahay meeshaan aniga muddo hal muddaa waa fadhiyey waa macnaha ganacsigaas yarka aan ku haystay ilaahay alxamdulilah shur rabbialcaalamiin eh, carruur aniga ilaahay oo uu siiyey oo afar iyo labaatan jir iyo labaatan jir aan uga tego meesha meel yaraan aan dan yaraan meel u aaday qaraxiisoo bay ku baabeen ayaga iyo wixii meesha yaallaba macalaa mootadii mooto ay wateen iyo ayaga iyo wixii dhan ku baabi'een alxamdulilah shur rabbialcaalamiin waa wixayga haddana waa iska cabtay de waana aniguna hadda waa fiicanahay manaha hadda markii xusuusta markii manaha wax la weydiiyo oo manaha ka waran meesha iyo eh, waa aan xoogaa isbeddel aan xoogaa dareema maahan wax kaloo dhibaataan qaba ma leh maayo waa arkay meydkooda intaan ka aruurshay labadaba meydkooda intaan ka qaado mootadiina waa meelay aadamaba aqaanba meesha waxaa jooga hadda oo aabbahooda oo ku dhintaa taagnahay waa la waaya abood muddo aday badanaa la raadiyey xataa asxaabtiisa waa la wacay waxaa la dhahay ma aragteen waa ku quusu waayn muddo laba bilootar intoo qoraxa dhaclaakas qofka oo isla socdeen aa dhahay soo maroosaa markaa la dhahay soobaa soo marooyaa uu dhahay warna markaasaa ugu dambaysa caasigana daa laga dhex fiiriyey hilibkiis iska dhaafee kabihiisa xataa mala arko maqaadirtaasaa noogu dhacday alxamdu alshukru gabadhaan eh, oo sideed bilood caloosh ku ah oo qaraxa dhacay qofaa jirtaba oo hilibkiisa helay duubtay anaga waxa aan aragna male qof walban waqtigiisa ma dhaafaayo waxaan dad meel eh, waxyaalo badana dhaceen maasha alla ninka ilahay ugu talagana waa ku baxay kii ilahay adduunyada ugu talagana ilah waa koreeyo marka maasha allah waqtigii kule ma dhaafayo koryahoos waa dhimanaya nolosha maasha boqolkii boqol alxamdulilah nolosha aad iyo aad aga maaraysana wallaahi maasha ilahay iska aaminsanahay kulixii quraalay kule magafeyni kule rasakhayna meeshan ilahay ku soo daray meel kale ugu dhaqaaqana ma lahan carruuraad korsana maasha allah kero iyo dugsi iyo iskuul iyo biyo waxaasan ka dabirana maasha allah alxamdulilah iska aaminsannahay ilah iska tabarkala wax kasta iska imaana alxamdulilah eh, muddo qarax markuu dhaca ay saameen ugu yeelatay muddo afar bilood ilaa shan bilood aa shaqada naga istaagtay haddana alxamdulilah shaqada sidee noogu socotaa ilaaha ku mahadinaynaa taas dad yoo far badan oo wax ka soo gaara waa jiraan iyagan hadda sidooda u shaqeeyaan wax walba dhacayna qadarta alleh ku dhaceen ilaahan ku hadda alxamdulilah shaqadii sidii hore si ka duwanay u socotaa maasha allah eh, aadaan unugu faraxsannahay taas shaqadiina aaday noogu socotaa wax hadda oo saamayn ay nugu yeelatayna ma lahan shaqadii sidooday noogu socotaa ganacsiga waa sidiisa haddana meeshii aan ka shaqaynaynaa waxaana aaminsannaha mar walbo wax walba inay khadar tahay dadaa ku dhahaayo eh, for example qarax horaa dhacay eh, haddana wili zoobbaa ku sugan tahay marka dadkakaas fikraday aaminsan yahin annagana waxaan aaminsannahay dadka shaqaysta meeshaana nayreera nugu xiriiro familaa nugu xariiro ehelaa nugu xariiro carruuraa nugu xariirto dadkeenaa u xamaashanaynaa kolley wixii dhacaayana wax alla qorabaayo haddana waa shaqaynaynaa shaqadiina sidii noogu socota alxamdulilah waxaa qaar ka mid ah dadka ka badbaaday qaraxii soobe lix sano kahor ka dhacay iyo dad ehladooda ama xubno qoyskooda ka mid ah uu si weyn u saameeyey qaraxa samey ku dhinteen ama qaarkood ay la-yihiin oo la hadlayay idaacadda kulmiye barnaamijka la socotaan waa kulanka keenin aa waa hagaag warbixino kale ayaa noo soo socda oo barnaamijka kulanka kenya aad ku maqli doontaan haddii aala idmo si gaara ah waxaanu ugu soo socota warbixin aan kaga diyaarinay namarada xasuusta leh ee qaraxaasi uu sababay iyo saameynta weli uu ku leeyahay ama raadadka weli uu ku leeyahay dadka soomaaliyeed galabtii sabtigii ka gadaal casarkii gaarigii qaraxii jigtii nooluhu yaabee lagu gumaaday dadkeennii innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridaa kala rooleh la gubay oo la xasuuqay gaadiidkii meesha maraayiyo gawaaridii ku bislaaday maydadkii goobtan warnaayo goortii uu isdul taagay ehelkii garan waayey adaanna leh xaggaagay ahaan noqosha eebbow gef ma aanay samayne gardarraa lagu laayey guullow waana shahiide jannadaadii dhexgee kuwii geystay falkaana kuwii geystay falkaana jannadu waa derajaad cadaabkuna waa derakaade ilaahow gunta hoosoo munaafiqiinta la geeyo gurigooda ka yeel gasiinkay cunayaanna ilaahow geedka xumaayoo googoynaya caloosha gaajana aan bi'inaynin iyo qodaxda garmaqaate iyo wax gubaaya ka yeel intaa aan ka gudbe soomaaliyeey ama guul ama geerimi dooro sidanu waa gunnime go'aan ma qaadan karnaa geyiga aan ku xorayno gacmaha layskama laabtoo gobi waa dirirtaaye hubka aan guranno geeshka xoogga dalkeenniyo guud ahaan ciidamadeenna aan garabkooda istaagno gurmad baa layska rabaaye bangiga dahabshiil waa hagaag wiil waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan warbixinada ku saabsan lixda sane ee kasoo wareegtay markii qaraxii weynaa u ka dhacay soobe ayaan weli ku guda jirnaaye waryaheena cabdulaahi bootaan xidig ayaa maanta tegay isgoyska sooba wuxuu la kulmay qaar ka mid a ah dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay ama kuwo kaleoo goobjoog u ahaa xasuusta nabarada dadka damqanaya iyo waxyaabaha lagu xasuusanayo maalintan ayuu warbixintan aad maqli doontaan nooga diyaariyay maanta waa afar iyo tobanka oktoobar waa maalin shacabka soomaaliyeed ay la kulmeen dhacdo argagax leh lix sano ka hor sannaddii laba kun toban iyo toddobadii maanta oo kale afar iyo tobanka oktoobar xilli galab ah waxaa dhacay qaraxii isgoyska soobe oo galaaftay nolosha boqolaal qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad kun qof oo kale gaari xamuul ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay isgoyska mashquulka badan ee soobe ee magaalada muqdisho qaraxaas oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca soomaaliya ayaa waxaa ku naf boqolaal qof xasuusta xasuuqii ka dhacay isgoyska soobe weli kama guurin maskaxda soomaalida iyo dunidaba goobtii uu qaraxu ka dhacay waxaa ku yaalla taalla xasuuseed loogu magacdaray afar iyo tobanka oktoobar haddaba lix sanno kadib aan dib u milicsanno saamayntii qaraxan uu ka tegey waa kuwan qaar ka mid ah dadkii qaraxaasi uu wax ka soo gaaray iyo kuwo goobjoog ahaa oo intaba u warramay kayenen maalintaas oo afar iyo tobanka oktoobar maalintaas waxaan soo baxay jaamacad dan sagaal saac iyo bar camale ahayd markaa soo baxay hoddada jaam saa'iday ahayd baabuurna way wada xirnaayeen dhanka saddexda waddo oo isgoys soobo soo galayso aaday jaam u ahayd meel xataa la kalgooyn kari ama ma aysan ahayn oo la jar jira oo waddo ahaan xataa loo goon kara ma ahayn assignment yaa lahayn ardayda qaar assignment warqadihiisa meesha ka koobiyeysanayeen ardayda qaarna maqaayadda soo aadeen si ay wax soo cunaan aniga ardayda maqaayadda soo aadaa ku jira baar fatxiyaan u socday marka waddada saana usoo jara waxaa arkay laba qof aniga aqaano oo shaqo wadaagna ahayn dad asxaab oo walaalana ahayn oo ay ka mid yahay dhakhtar la dhaha doctor muumin doctor kaaro labadaas dhakhtar markay arkeen meesha isku wada aragnay hotel safaari agtiisa ahayd maqaayadda markaas saas u galay oo aan fadhiistay wixii aad dalbadan la ii keenno qaraxi dhaca dareenkaygan markaas aaduu isku bedelay dhismihii ay igu soo dumeen dhismihii markuu igu soo dumin xaaladdu way isbadashee wax aad ku qiyaasi karna ma aheen danna dhismihii aniga gabar yar oo sideed jir iyo hooyadeeda iyo gabar gooni gooniaha qolka iskuula jirna iyo wiilka wax naga dalbayo dalabka naga qaadaya meeshan way nagu soo duntay dhismihii oo dhanaa nagu soo dumay anagana waa qarsoomnay gaanjaalka xaggiisan holacaa ka kacaya dabaa ka kacaya dhinacay dhan marka meel aa ka baxnana ma aysan lahayn qof oo gargaaro ahaa noo imaaday aniga waa sasay waa naxay waxaa qabtana waa waaye dhakhtarkii markaas ugu dambeeyay a maskaxdeeda soo qabata waa waca si walbaan u wacay taleefonka waa iga qaban waa anigana dhaawaca ahaa maskixiyan iyo nafsiyanna xaaladeeda ma sahlanayn meeshana dad badan oo gogo-a iyo dhiigaa daadsanaa meesha baabuur oo dhar wada oo hol caayaasa yaalay marka dhakhtarkii waa waaye dhakhtarkii dadkiisa anaa markii dambe oo xataa aniga xataa ano xaaladeeda waxayga la qiyaasi karin oo wax asheera wax kale aan ogeyn ah qof i caawi gacanta ii qabtay oo markaas masaajidka soo baxay isaga xitaa anigoo dhahay dhakhtarkii walaalkeyga ahay walaalkeyga meeshaan ku jiro walaalkeyga iyo wiilka kale lama arkin aniga besa u noqday caddeen inay dhinteen xataa familigooda dib dambe looma arkin lix sano kadib qiyaasteeda hadda maanta inay igu dhacda camala dareema xanuunkeeda xanuunkeeda ma ahan mid a iloobi karo mar walba dad badanna waa ku waayay oo ah ardayda ka mid aheyd Eh, waxaana u qiiraysana waxay tahay waxan inta ummaddan meela'atay waaye eh, eh, dhibaatada meeshaan laga keensaday waaye oo qaraxa soofal lala kulmasiiyey marka waxaan ka soo socday dhanka lambar afar waxaan isla soconnay wiilka ah, wiilisha mid ka mid ah wiilisha xashi sheekh maxamuud nin la yidhaha dalmar lambar afaraa ka soo soconnay xanaanana <laughs> marka alxamdulilah xanaanaa waa weliba waxaan ernay xanaan naga daayo waxaan maraynaa soobe marka ilaahaybaailahmahad iskale maalinta ilaah qof kasta wakhtigiisuu dhimana marka maalintaasi ilaahay idinkiis waa ka badbaadnay aniga wiilkaasi dalmar la leeyahay kii oktoobar dii ayay ahayd maalin sabdi ah casir markaas laga soo baxay ayay ku beegneed saacadda waa maalin aan iloobi karin dad badanoo saaxiibadeen ayaa ku baxay meesha oo ku shahiiday oo ilaahay naxariistii jannaha ka warraabiyay ayaan leenahay dadkaas runtii dad kaas waani saaxiibadii waa jiraan laakiin dadka ummadda oo dhanaa ku dhammaatay meesha miil maami doono haddii soddon sanno ka wareegta xataa inaa xasuusqaanin waxa uu idmeeyey oo u rabeen iyo maalin inta u joogay inaa maanta xusuusteeda dib u soo celiyo maanta waa haystaa maanta maadaamaa dhaa walaaliha muslimiinta dhibka la qaybsanaayo oo taxsii tiraayo u dirayo miil maami doono inta cimriga ka dhiman soddon sanno labaatan sanno waa ka sheekaynayaa taariikhdan miil maami doono waxaa ku geeriyooday marna walaalaheega marna saaxiibaddeeda ma ilmaami doono toddoba sano ka hor inaa ilmeeyo oo u rafaado soobe oo ahaa xilligaas waddo aad u saxmad badan ayaa keentay inay dhimashada dadka soomaaliyeed ee boqolaal kor u dhaafto saamaynta qaraxan uu geystay waxaa ka mid ahaa in boqolaal qof nolol iyo geeri toono lagu waayay xillilaamaha ammaanka ay sheegeen inay gaariga goorta uu qarxayay ay ku daba jireen qaraxa markuu dhacay kadib waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa duqii magaalada thaabit cabdi maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tacsiyeeyey qaraxii ka dhacay halkaa saamaynta qaraxan ayaa gaartay guri walba oo ay ku noolaayeen qoys soomaaliyeed dadkii ku waxyeeloobay qaraxan dhaawacyadii ka soo gaaray ayaa qaarkood waxba looga qaban waayey waddanka waxaana loo qaaday dalka dibaddiisa si loogu dabiibo halka dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay isgoyska soobe laba kun toban iyo cabdulaahi bootaan aada umahadsan yahay warbixintan wuxuu nooga diyaariyey xasuusta afariy tobanka oktoobar weli saaxiibayaal waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka kulanka kenen warbixinada kale haddii aan eegnana puntland ayaan eegeynaa xalay waxaa hadlay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo mar kale ku adkaystay inuu qaban doono doorasho qof iyo coda isagoo sidoo kale sheegay inuusan marnaba dheg jalaq u siin doonin mucaaradka puntland go-aanay hore soo saareen mar kale ayay mucaaradku shireen maanta oo gorowa go-aano kale soo saareen waxay sheegeen inaysan ku kalsooneen guddiga doorashada isla markaana iyagu ay qaban doonaan guddi doorasho oo doorashooyinka puntland maamula dalladda mucaaradka puntland waxay soo saartay warmurtiyeedka hoos eh, ku qoran oo jawaab celin u ah hadaljeedintii madaxweynaha wakhtigiisu dhammaanayo ee puntland mudane siciid cabdulaahi deni dalladda mucaaradka puntland waxay horey cod dheer ugu sheegtay damaca madaxweynaha wakhtigiisu dhammaanayo in uu yahay rabitaanka xukun maroorsi iyo wakhti kororsi aan waafaqsanayn dastuurka puntland taas oo ah arrin khatar ku ah xasiloonnida midnimada iyo dowladnimada puntland dalladda mucaaradka puntland waxay nasiib darro iyo mas-uuliyad xumo weyn ku tilmaamaysaa xigashada madaxweynaha ee dastuurka sida sharci darrada ah loo bedelay taas oo awalba ujeeddadiisu ay ahayd xukun maroorsi iyo muddo kororsi aan sharci ahayn dalladda mucaaradka puntland waxay caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn ku dhaqanka dastuurkii la bedelay ee puntland iyo dhismaha guddiga beeg kaas oo loo maray sifo aan waafaqsanayn dastuurka sidaas darteed wax kasta oo beeg ay soo saarto waa sharci darro aan la oggolaan karin dalladda mucaaradka puntland waxay bulshada reer puntland u caddaynaysaa inuu madaxweyne deni u dhaqmay si baalmarsan mas-uuliyaddii loo igmaday isla markaana uu qaadayo wax kasta oo cawaaqib xumo ah oo ka dhasha go'aamadiisa aan sharciga ku dhisnayn ee meelka dhaca ku ah dastuurka puntland sida uu ku sheegay hadalkiisii xalayto dalladda mucaaradka puntland waxay u caddaynaysaa shacabka puntland in ay bilaabi doonto dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka haddii aan baarlamaanka wakhtigiisu dhammaanayo soo saarin lifaaqii lagu aadi jiray doorashada oo ku muddaysan koob iyo soddonka bisha tobnaad laba kun iyo saddex iyo labaatan si puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah hadalka madaxweynaha ee s c wuxuu ahaa marin habaabin iyo isku dir waxaan caddaynaynaa in aan waxaan caddaynaynaa in aan annagu aaminsannahay in masiirka s c looga dambeeyo hoggaankooda dhaqanka iyo siyaasadda annaguna aan diyaar u nahay sii wadidda difaaca iyo garab istaagga ss e. waxaan ugu baaqaynaa isimada puntland bulshada rayidka ah waxgaradka culimmada iyo dhammaan dadka eh, reer puntland in ay qaataan doorkooda badbaadinta puntland beesha caalamka waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa inaysan qayb ka noqonin xukun boobka iyo muddo kororsiga sharci darada ah gaar ahaan dowladda imaaraadka ee gacanta ku haysa ciidanka b m b f oo uu damacsan yahay madaxweynuhu inuu u adeegsado caburinta dadka reer puntland ugu dambayntii ciidamada amniga waxaan ugu baaqaynaa inaan soo inaan loo isticmaali inaan loo isticmaalin siyaasad ay ku siyaasad ee ay ku ekaadaan doorkooda difaaca sugitaank iyo sugitaanka amniga ururada ku bahoobay dalladda guud ee mucaaradka puntland waxaa ka mid ah urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka dhallinyarada madasha siyaasiyiinta puntland madasha sarraynta sharciga golaha badbaadada puntland golaha samata bixinta puntland iyo midowda musharaxiinta puntland codkaasna waa xo ahaa mucaaradka puntland oo si aad maqlayseen ku dhawaaqeeyey inay si weyn uga soo horjeedaan hadal oo xalay u jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani islamarkaana sheegeen inaysan ku kalsooneyn sida ay u socoto ama madaxweynuhu u wado qaabka doorashada deegaanada puntland arrintan waayaha ambadood badan ayaa ka taagnayd warbixinada kale ayaan eegeynaaye yahuudda ayaa uga digaysa qiyaastii in ka badan hal milyan oo qof oo falastiiniyiina ah oo ku nool waqooyiga khaza waxayna u sheegaysaa inay deg deg uga baxaan una baxaan dhinaca koonfurta kumanaan ruux ayaana u cararay ama ka cararaya ah, khaza oo ka qaxaya madaxa qaramada midoobay antoni guteres ayaa sheegay in baaqa daadguraynta dadweynaha ama dadku inay ka guuraan khaza uu yahay mid khatar ah waxaana uu ku booriyey in gargaar biniaadinimo la gaarsiiyo yuhuuddu waxay sidoo kale beeninaysaa in ciidamadeeda ay soo saareen miidadka dad yuhuud ah oo lala ah oo lagu waayay weerarkii ugu dambeeyay ee dhacay jimcihiina qaza waxaa ka dhacay weerarkii ugu adkaa ah oo duqeymo xooga ayaa ka dhacay waxaana la sheegay qiyaastii in ama kun iyo saddex boqol oo qof in ka badan in lagu dilay yahuudda dhulkeeda xoogga ay ku haysato dhammaadka isbuucii hore markii dagaalyaano ka tirsan ururka xamaas ay intay gudbeen ay u dhaceen magaalooyin yahuudda hore xoog u deegaamaysay ku dhawaad laba kun oo qof ayaa lagu dilay duqeynta yahuuddu ay ka geysatay marinka khaza kadib markii ay sheegeen mas-uuliyiinta falastiiniintu in lagu soo duulay oo diyaaradaha yahuuddu ay si arxandarro ah u duqeeyeen meelo dad shacab ay joogeen dowladda u k waxa ay sheegaysaa in ciidankeeda cirka ee loo yaqaano royal air force ay gacan ka geysanayaan daadkuraynta muwaadiniinteeda britishka ah ee yuhuudda dhulka ay haysatay jooga duulimaadyadaas waxaa la sheegay inay ka kici doonaan tal aviv dadkana loo daadguraynayo jasiiradda qubrus waxaa la sheegayaa daadgurayntani sidoo kale ay ka soconayso meelo kamid a ah dhulka yuhuud oo dowlado badan ay hadda dadkooda ka saaranayaan ururka bisha cas ee falastiin ayaa warow soo saaray wuxuu ku sheegay in dad badan laga saaray ama dad badan ka baxeen marinka khaza iyadoona waqtiga uu gobaabsi ku yahay bukaanada iyo shaqaalaha howladanada ah, caafimaadka isbitaalada caafimaadka ayaa khaza waxa ayana ay bilaabeen dadka dhaawaca ah inay ka daadgureeyaan isbitaalada maadaama isbitaaladu ay yihiin goob xataa aan lagu badbaadayn oo dadka lagu dhibaateynayo war qoraal ah oo kasoo baxay ururka bisha cas ee falastiin waxaa lagu sheegay in kama dambaysta xilliga saacadda lixda maqribo maqribnimo ee qase ay tahay waqtiga ugu dambeeya ee yuhuudda ay u qabatay qase in looga baxo waxaana intaasay ku daraysaa inaysan hadda isbitaalka inta ugu badan dadka laga daadgureeyey laakiin weli ay adag tahay in dadka halkaasi si saxa looga daadgureeyo maadaama isbitaaladu ay yihiin kuwo weli aada dadku ay u buuxdhaafiyeen ruushka safiirka u fadhiya qaramada midoobay ayaa wuxuu ku baaqayaa xabajoojin deg deg ah si gargaarka bani-aadamnimada loo gaarsiiyo khaza israaeilna waxa uu leeyahay waa inay joojisaa iyo maraykanku inay joojiyaan colaadan ay sii horinayaan qoraal qabyo ah oo ruushka uu soo saaray oo la horgooyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku baaqayaa in xabajoojin deg deg ah laga hirgeliyo malinka khaza iyo in si ammaana ah loo sii daayo dhammaan la haystayaasha waxaanu si adag u cambaareynayaa dhammaan xabrushadaha iyo colaadaha lagu hayo dadka rayidka ah ee reer falastiin sida qoralkan lagu yiri qaraarkan qabyada ah ayaa sidoo kale wuxuu ku baaqayaa in gargaar bani-aadamnimo lala gaaro lana daadgureeyo dadka rayidka ah ee u baahan qabyo qoralkan kasoo baxay ruushka waxaa la sheegayaa in loo gudbiyey shan iyo tobanka xubneed ogolaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana socdo baa laleeyahay kulan albaabadu u xiran yihiin oo looga hadlay xilligaasi khilaafka sidaha ay sheegeen diblomaasiyiin magacyadooda aan la shaacin waxaan ku qanacsannahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay yihiin ama ay muhiim tahay in la qaado tillaabo si loo joojiyo dhiigga daadanaya oo dib loogu bilaabo wada xaajood nabadeed iyadoo la eegayo in la dhiso dowlad falastiin ah sidii ay ahayd in la sameeyo waqti dheer ka hor safiirka ruushka fasilian nabaziya ayaa sidaasi ka yiri markii shirka albaabadu u xirnaayeen uu soo dhamaaday nabeziya waxa ay sheegaysaa inay jiraan jawaabo wanaagsan oo laga baxay oo laga bixiyey qararkan qabyada ah ee laga ee waxaana ka dhex jira balaleeyahay wadamada qaarkood inay aada arrintan uga gaabsadeen waxaa sidoo kale lagu eedeynaya ama ku eedeeyey ama safiirkan ku eedeysay mareykanka inuu qaadayo mas-uuliyadda dagaalka ee bariga dhexe haddii uu qarxo waxaana sidoo kale u dhaleecinaya madaxda midooda yurub gaar ahaan hogaamiyaha u ah haweeneyda madaxa u ah oo ay sheegtay inay iska indhatirayaan weerarada ciidamada cirka israel ay la beegsanayaan kaabayaasha dadka rayidka ah ee marinka khaza israael waxa ay ama yuhuud ay bilowday inay duqeyso ama ay go marinka khaza oo horeba u go-doonsanaa waxayna kadib markii wararka xamaas ee wax iska caabinta ah ay weerareen magaalooyin xoog looga haystay jawaabta yuhuudda ayaa xaqiijisay in si daran oo arxan ah ay u dishay kumanaan qof oo falastiiniin iyo oo aan waxba galabsan marka waxaa leeyahay qoraalka ka soo baxay ruushka wuxuu ka kooban yahay ama uu ahaaba halbog waxaana lagu sheegay in loola jeeday in israa'iil iyo falastiin toos u joojiyaan dhinacyada eh, ama dagaalka ay wadaan yuhuudda weliba si gaara cidlana lama tashan marka la fiiriyo oo xamaas ayaa waxa ay tahay urur iska caabina marka waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg dega ah oo lagu baahan yahay ama loo baahan yahay in lagu joojiyo colaada ka taagan marinka khaza ayaa lagu yili qoralkan qoralkan warbixintan waxaa si gaara ah lagu sheegay ama dhinacyada kale waxaa warbixin kooban oo ka hadlaysa khasaaraha lagu yiri yuhuudda oo kale dadka ka dhintay waxa ay gaarayaan kun iyo saddex boqol qof dhaawacuna waa laba kun iyo sideed boqol qof falastiiniinta kun iyo sagaal boqol oo qof ayaa ku dhimatay ama lagu dilay marinka khaza daanta galbeedna koob konton qof dhaawaca falastiiniinta ee khaza toddoba kun iyo lix boqol iyo sagaashan iyo lix ayay mareysaa halka daanta galbeed falastiiniinta lagu dhaawacana ay marayso ilaa toddoba boqol oo ruux qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka kenen eadna dhegeysanaysaan k n n lagu dhibo dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxal umay helin dikokeeda lagu qubo xamar dhaxal umay helin umay helin dadkeeda lagu dhibo dadkeeda lagu dhibo xal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida dhaxal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida duqaytida xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyee dhiiladiyo waxiilada umay helin geeri joogtayo dhagar xamardhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar xamarumay helin habka qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada xamar dhaxal umay helin buwag iyo dad qaladsaga misna xidhan dhar caadiya ah, soomaaliyey misna xidhan dhar caadiya xamar ah. dhaxal umay helin buwag iyo dad qaladsaga xigan dhar caadiya ah, soomaaliyey isna xidhan dhar caadiya ah. xamarey dhaxalumaad helin geligagana cabjecel xamarey mahaga rucneeb xamarey xamarey xamarey dhaxalumaad helin dheligaaga nacab jecel xamarey ismahaaga rucneeb kaalumay helin inta gacan ku dhigla'a inta dhiiku dhuntiyo xamar ka xalumay siiyo xamal dhaxalmay helin bararliya niliitu dhowaan way ka dabargo'e masiibada dhirbaaxdiyo way ka bixi dhibaatada camare nabad ka bixi dhibaatada dhararliya niliitu dhowaan way ka dabarku i masiibada ka bixi dhibaatada

xamar dhaxal uma helin heestan waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta xidigaha geeska layihaahdo heergeeska ka asaasan barnaamijkeena kulanka keenan ee maanta ay qeyb ka tahay warbixinada kale ayaan sii eegeynaaye haweeney ayaa lacag ku dhowla shan kun oo dollarka mareykanka waxay ka bixisay markii ay dhigatay xaaflad ay kaligeed ku dhigatay oo ay sheegtay inay isku guursanaysa iyado xaafladan ayaa kaligeed ay dhigatay haweeneeda cid marti oo xataa kala soo qayb ma aysan jirin magaceeda waxaa layihahdaa andaria johnson waa kuwii soddon sano jir waxa sheegtay in saygeeda oo nin hore u guursaday oo shan iyo afartan sano jir ahaa uu ku guursaday eh, las vegas haweeney kale laakiin waxay sheegtay iyadu in markaas wixii ka dambeeyey la furay eh, waxaana sheegata hadda in iyadu ay dhigatay xaflad keligeeda oo inay isguursatay iyadoo ay ku cadaynayso waxay sheegtay in maalinta uu saygeedii furay ay hadda kusoo beegtay guurkeeda iyadoo sheegtay gurigeeda oo ku yaala maryland oo mareykanka ah ay xafladan ku dhigatay markii hore waxay tar haweeney asalkeeda wuxuu kasoo jeedaa dalka mexico oo halkaas ninkeeda hore isku guursadeen andaria waxay tiri waxaan doonayay inaan u dabaaldego noloshayda cusub ama xiriirkayga cusub ee nafteeda aniga oo sameystay wixii anigu aan sameysan lahaa ama aan sameeyey sanado ka hor guurkayga ugu horeeyey waxaan sameeyey bay tiri qarad ah inaan nafteeda u horay qof kale oo aan jeclaaday shuruud la-aan anigoo nafteyda aan siin bay jacayl la mida ah kii hore marka waxay tiri hadda aniga ayaa isjeclaaday oo dabcan isguursanaya waana sababta aan xafladan aan u dhigtay waxkayaabi adduunkaan waayimayside xeebta adduunka ugu khatarta badan waxaa lagu ninaasaa dhamaadka dhulka ee eeqolfofta leh islamarkaana ay libaaxyadu joogaan xeebtan waxaa lagu arkaa baa oo ku taala dalka namimiya ee africa waxaa sidoo kale loo yaqaanaa qabuuraha maraakiibta adduunka ugu weyn waa mid kamida baa layihi khataraha ugu waaweyn ee dadka booqdayaasha ah ay tagaan ama ay arkaan in halka markay tagayaan u baahan yihiin inay qaataan dad sahmayaala ama askar hore usii qaataan xeebtan loo yaqaano qalfoofta waa mid kamid ah xeebaha ugu khatarta badan adduunka dalka namimiyay ku taalaa waa xeeb leh baa aragtiyo kala duwan oo soo jiidasho leh mararka qaar way qurux badan tahay laakiin mararka qaar waxaa lagu arkay baa layidhi maraakiibta jaban oo baaba'da waa horbaaba'day godad waaweyn oo xeebta banaankeeda ka qodan iyo sidoo kale leeyahay keynta ku xeede ku xeeran ayaa waxaa ku jira bahalo badan oo dogaaga oo libaax uu ka mid yahay xeebtan waxaa la sheegaa ilaa afartan kilomitr in dherarkeeda uu gaarsiisan yahay meelaha qaarna namimiya marka dadku halka ay tagayaan askar ayay hore usii qaataan ama usii wataan maadaama ay tahay meel qatarteedu uu aada badan yahay waa xeebta adduunka ugu qatarta weyn baa laleeyahay oo marka la tegayo loo baahan yahay saxiib badan in la qaato baabuur ayaa hore loo qaataa iyo ciidan tiro badan oo halkaasi dadka ka ilaaliya meesha adduunka loogu booqashada yaryahay ama jasiiradda loogu booqashada yaryahana waa jasiirada yar nuwaro layihaahdo oo saaran badda pacific waxaa la sheegay dadkii ugu badnaa ee booqday sanadkii lasoo dhaafo o dhan laba boqol qof inay ahaayeen marka halkaas waxaa loo aqoonsaday meesha adduunya dadka ugu booqdayaasha yaryihiin dalxiiska marka loo fiiriyo markaan dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan naxasuusi mahadsanid burhaan waa sabdii taariikhduna waa afariyo tobanka oktoobar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida a ah maanta oo kale sanadkii labada kun madaxweynihii dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed ayaa lagu caleemo saaray magaalada baydhabo ee gobolka baay maanta kale sanadii labada kun tobankii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed cabdulaahi farmaajo maanta oo kalena sanadii labada kun iyo tobankii maxamed cabdi xasan afweyne oo ka mid ahaan jiray burcadbadeedka soomaaliyeed ayaa lagu xiray dalka biljimka inkastoo uu horay u sheegay inuu burcadbadeeda iskaga baxay maantaoo kale sanadkii labada kun toddobayo gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa qarixii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ka geystay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku geeriyooday boqolaal ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad kun qof maanta kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol tobankii theodore roosevelt oo madaxweyne kasoo noqday maraykanka ayaa lagu dhaawacay goob fagaaro ah uu khudbad ka jeedinayay maanta kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii naasiyiintii jarmalka ayaa ku dhawaaqay inay iskaga baxeen midaysiga ugu dambeyntiina maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii anwar assaadaad ayaa madaxweyne ka noqday dalka masar kadib geeridii madaxweynihii isaga ka horeeyey ee jamaal cabdinaasir guud ahaana waa egeyntaa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maxamuud way mahadsan tahay qaar ka mid a ah dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee maantaoo kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kale koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maraykanku wuxuu yidhi deriskooda yuhuuddu ha dileen hana duqeeyeen dabaabaadka halistaa guryaha hauga dumiyeen degdeg hauga gooyeen biyaha hana hana dullaysteen dumarkiiyo ilmaha diifta qaba duhur hallaayeen difaaceeda israa'iil ileen daw u leedahaye dalweynaha yukrayn inuu bareer ruushku ugu duulo oo darafta bari iyo qabsado daanta koofuraba dembi aadanaha laga galo durugsan weeyaane arrintaa inaan daawano saa isaga dayno dulqaad uma lihina waa inaan dhab uga diidnaaye dacwadna ku furaayoo butiin waaran loo diro eh dunidana dalku safar ku tago laga afduubaaye dulmigii bataal lagu yaqaan maanka ka doorsamee dooddiisii waa taa xilligan duqi maraykan war axmed oo dhexdhexaadnimada warbaahinta galbeedkaad ka tagtay waxay leeyihiin siddeed boqoloo qofaa ku dhimatay ghaza laba boqoloo qofna waxaa lagu dilay israa'iil marka waxaan la yaabay shacabka yahuuddu xasuqday oo ghaza ku baaba'ay waa dhintay leeyihiina makaneecaa dishay aryaadhaha muggaan telefishinka fiirsada burburka qasa waxaan ku soo xusuusnay qarixisoobe soobe war cabdulla warmayey sida qarixisoobe wuxuu ahaa maalin sabti ah oktoobar waxay soo wareegtana maanta waa sabti iyo afariyo tobankii oktoobar marka waxaan la yaabanahay israa'iil inay shacabka falastiin layso waa la yaqaan sababtay u samaynayso laakiin kuwa shacabka soomaaliyeed laaya yaa yaqaan sababta ay u baabi'inayaan warnamiyaw marto guud ahaan magaaga lungorda u martu gudaha hoblangalona maday mahamida shalnagadaayan war madeeyo waxaa hore loo yidhi dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay daahayaa ka dambe dambeeyo duulaanka yaa wada warbow kalamaanay sawtii layidhi nin kula jooga lama xanto hayay war bashiiro ma jirin baa u socotaa war horaa waxaa loo yidhi shabaabku waa khawaarij qofka ay dilayaanu wax ay u dileen ma yaqaan iyaguna dadka ay dilayaan waxay u dilayaan ma yaqaaniin waar may falastiin qabtaan waryaanaan idin su'aale kumaa nabaddiidka nasiina u diidey kumay nabarkiisa in badan ku naf weyday naxliga waddankeenna ayaa ku dhex naxshay waar bashiirow waa su'aal daaweyno madaaxa daalinaysi sawtirkaagu jinnada koonfurta alla waqooyi laga waayey adoo deggan u fiirso ujeeddadana deeqsi war adigaa hurde miyaan lagu dhihin shacabka falastiin in la laayaa waa bannaan tahay midka israa'iil in la dilaana waa dembi waana laysu haystaa weliba wah maraykan asaasan fadwooday wareer midugu waxay dhahaan hebel ma dhimana waa dhuntay war shiiidoo dhan baa sidaasa warnimanka hadda waxay ka maraysaa nafla cali iyo orod watano ku noogne mana deyin waar waxaad ka tagtay eh. xabaaliyo ninkeedii eh. loo kala tag noqotee kala tag noqotee warwaaqlow waxaad ka tagtay eh. naagtii walaalka shalay qabay ninkeed noqo kiyon dhimaanin oo nool war cabdikuusow ma adna waa baxay miya kollay ragga qaar jilib markay gelaayaan kaamirooyinka waa loo ogol yahay war kalemaanay war ma haysaane abwaanka galbaday ahna macallinkii labaad waxaa la sheegay dii isaga iyo dhallinyaro kale in dawladdeennu ay sagootisay oy saaday oy tabantaabtay iyagoo wafdi ahna laga qaaday isgoyska banaadir kaamirooyinkooda iyo taleefanadooda wax duubana ay wateen kadibna ay si weyn oo heerkeedu sarreeyo u soo dhowaysay dawladdii uu hadda ka hor noo sheegay boqorbuur madow muddo bil ahna meela aan dadka loo wada oggolayn la tustusayey tababar kooban oo fasti aid ahna la soo siiyey yaa bekamna fasti aid mau ku jiriyaa bumta ma la soo baray warba uu macallinkii galbaday wuxuu dhigahayaa ka daran warwarkaanaga dhexgelinine waxaan idin idhi bil kadib iyago fajaanji ahay sool noqdeen war fajaanjigaad sheegas dadnag duunyin anaa ahaytay war magayow see wax lagu fahansiiyaa dowray soo qaateen baa luguyidhi war macruuf xaaji wuxuu yidhi abwaanka tagay waa laga gardarnaa sababtoo ah gabayo unta tiriyaan la gara weynay haddana jaamacadda unta tegayoo cashar ka bixiyaan la fahmi weynay haddana buuga unta qorayaan la fahmi weynay kadibna inta xanaaqo qarax noo doonta si aan u fahanno war anigu waxaan la yaabanahay dadkaanu dhegama leh damiirna waxna ma fahmaan sababtoo ah gabayo badanoo hore ugu sheegay inuu nimankaas yahay xataa wuxuu sheegay muqdisho inaan qof damiir leh ku noolaan karin hadda kadib xarakooyinkaad igu og tihiin maluhu waa xaaraane waana la fahmi waaye weliba markii la fahmi waaye isagii haynta yaabayah wuxuu yidhi war ma i fahamteen far waaweyn xataa dadka waa ugu sheegay laakiin si loo fahmo aakhirka inuu qarax doonto dantaa ku kalliftay war abdilaahi suldaantum adiilahegnaarisa welibaare dadkan la hadlayaaba dul iimaan laheene dul iyo hoosna waan lagu sheegay dhega uma daloolaan waar wallaweynay war ma haysaane dad badan baa jooga war calaa kulli xaal warya dhammaantiis dadkaan awar mooga ahe nageeye waxba ma qarin war xogaha sirdoonee hadda soo baraarugoo la helay waxay sheegayaan nageeye cali khaliif magaciisa saxdaa ah inuusan ahayne la yidhaahdo mustafa maxamed maxamed kaasna uu ahay magac afgarasho sannadahan ku qaraabanayay calaa kulli xaal dadka ninkii jira usi dabayshahayaa duur dadka ninkii diili jira warkalamaaney siyaasad yahuud iyo khawaarija ku mashquusheene jacaylkan wax idinkaga sheego jacaylka waxaa u daranaa la yidhi marka qalbiyo israba ay isfahmi waayaan wiil iyo gabar xidhiir lahaa ayaa markay isfahmi waayeen xidhiirkoodii jarmay laba maalin markii la joogayna gabadhii waxay wiilka u dirtay fariin qoraal ay ku dhahayso ninkii aan kala tagnayow waxaan kaaga soo dirayaa salaan gurigayga waxaan hooyaday u raacayaa suuqa si ay soo dukaamaysato waan ogahay inaan kala harnay balse ka noqo gacmihaygaa u bartay inay wax weliba kuu sheegaan wiilkiina wuxuu ku jawaabay qoftii aan naftayda iyo qalbigayga ka jarayay fadlan ha soo daahin sababtoo ah codkaada ayaan u xiisay qalbiguuran miyaa qos lagu godlaa soo lama oran arwaxaa kaloo la yidhi qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma quusahaaye aryaa ma falantiin marnin wax jeclaa khawaarij aadi lahay waan gabadhaa soo wacda baa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiine hawdkii ciidciidka oo nimanka khawaarijtaa laba toddobaad lagula dagaalamayey markii laga saaray kadib waxaa la go'aamiyay meel bannaan in laga dhigo saacaddan aan in la hadlayana cagaf ayaa ku jirta wixii geed ahayna waa laga bannaynayaa mustaqbalkana dadka deegaanku beere ayay ka dhiga doonaan khawaarijta mana inta soo gasha ku gamba mayso umba odhajayn xasuuqso dembi ma ahan wargeelu muxuu daaqayaa haddii dhirta la laayo ku gambanayaa lug yidhi war ciidciidka haddii laga saaray boolihii shabeellow ma laga saaray war boolaha shabeellow haddii laga saaro iyagana ma la duugayaa waargoodsa cadda goormaa noogu dambaysay war boobo alaa kaaga dhow warkhiyaarey baaq qaran oo kaleman ay soo saartay oo xalay aan ku riyooday qodobka ugu culus wuxuu ahaay doorashooyinka soo socda musharaxiinta ka qaybgelaysa heer xildhibaan ilaa heer madaxtinimo in shardiga koowaad looga dhigo inuu yahay muwaadinka qayb galay dagaalka dalka looga xoraynaya khawaarijta warwaagii gobonnimo doonka soomaalidu waxay dhihi jirtaa la yidhi gabadhiisu guur male ninkaan ka qaybgelin xoraynta dalka hadda marka ma waxay maraysaa doorashada wax ku male ninkaan dagaalka shabaab ka qayb qaadan haddii malyan maydu malaayiin dhammaato madiidin shisheeyana maamuli maayo aan maqli jira war cabdilow hadda waxaa lagu bedelay haddii malyan maydo malaayiin dhammaato madiidin khawaarijna maamuli maayo aryaadhaha samigee cabdulla wuxuuba yidhi shabaabka duurka ku jira hw sheedalaagama soo shaabsho qaraacahala lagu shiide sheda lagama soo shaabsho garaaca ha lowgu shiide war cabdulow shabaab maxaana daba dhigay war waxaa kaloo la yidhi eh. geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday eh. dadka iyagu shakaa lagu qabiray kama shahaadaane eh. dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado inta aanu sheediyo ku fidin iyo cawska sharci kama reebee shantaa laga horgeeyaa warbow war ma haysaanayne doorashaba waa in la iska daayo masciidaniyaa yidhi war bashiiroma somalilan bay xuduudkeedii rasmigahayd soo gaadha gaadhay war muuse biixi inuusan doorasho rabin horaan loo ogaaye maxaa kaloo cusub warwarka waa dhex aradhiin waxa garowa ka dhacay waa la yaabay oo ma doorashada yaa durba dhacday ma qof iyo codki yaa ansax noqday yaa ku soo baxay hee oo hadda xasan shire abgaal ma la doortay war doorashada sin sheegasan mayata lafta garan wejigi lamaayo la dagaalanka gawaarita bilaawe baliya war axmed madoobe waxaa la yidhi waa ninka ugu muddada dheer madaxda soomaaliya soo martay oo dhan marka laga reebo maxamed siyaad wah kismaayiname boqortooylan bedeli war madeeyow shariif xasan intaas ma joogina naga joog warbawa niman wareere baa tiinoo loo warramayaa warkaa iga dhexgeline maanta doorashaa garawa ka dhacday waar dib loo dhigay salsila lahaa oo hadda muddo kororsigii muddo ka hormaris lagu bedelay war culayskaasuma mucaaradkau ka imaaday war waa tanaasul badane waar arrinkama fardhiya ku kallifay war marba haddii doorashadii buntland la soo hormariyey waxaa xaqiiqo ah ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war warba uma baaxdinoo idinkaa isku filane doorashada waxay ka dhacday iskuul weeye ardaydii baana hadda guddoomiye dooranaysay kadibna waa la ysku dilay hadda dhimasho dhaawacba waa jiraan iskuulkiina burbur xooggan baa soo gaadhay war hadda bashiirow haddii garowa ardadii iskuulku saaxiil ugu dirirayaan tii weyneed maxaa laga filanayaa warbow buntlaniyada daneeda kaa taqaan war hadda ardada iskuulkaa diriray ma mucaarad iyo muxaafida awal kala ahaayeen doorashadiisa xaggee ku dambaysa hadda war doorashada iskuulku markii ay dhacday oo macallimiintu ku dhawaaqeen ciddii heshay ayaa dhinacii kala carooday tii ka dhacdana waa la yaabay dagaal faraha la iskaga gubtaana bilowday hadda dimuqraadiyaddii iskuulladiiay ka hirgeli leedahay war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi nofembar aar doorasho ka horrayso maamul goboleeda ka dhacaysaa ma jirto ubbow danina ma ugu dadheen now war annagu mar horeaanu goosannay inbow hiiraan maxaa laga yidhi war horta s ma la aqoonsaday haani lafta garan kursiga ka haysaano baydhow in lugkaseedayna la haayeen dhegdi wala dheegdayhe war warkaa ku soo boodinayna madaxweynuhu wuxuu yidhi heshiiskii madasha wadatashiga qaranka waa la dhaqan gelinayaa dalkuna laba xisbi buu yeelanaya doorashooyinkana waa la midaynayaa ciddii nugu diidan waxaa laga rabaa waxaana ka wanaagsan inay tidhaahdo madaxweynaha khudbadiisa shalay waxay u ekeyd halaygu qaato anaa dhahaye war horta madaxweynuhu furuntii ku noqonaya masaayaantan wuu ka nasanaya war xan iyo fiya akhbaaraad sheegaaya madaxweynuhu inuu safiirro iyo wasiirro dheexaa meel ku kala ogaan doono warba warbawa qaar badanoo waxtarin baa jira madaxweynuhu soo yeelaya war calaa kulli xaal waxaa loo malaynayaa ilaa bur iyo biyo loo kala baxo madaxweynuhu inuusan timaha jara doonin war hadda sow libaax waa kaamaayo war waa wax dagaalka laga rabaa cabsi cabsidee oh, libaax soo galay dega wuraa war libaax bahal weeye ha u gafin madaxweynaha war waa laga cabsadaa libaax naga da xubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkan eedaa u dambeysa waan mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka taban farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba tan iyo barnaamijkan lamid ah nabadgelyo dhulkeenu ma dhoohan yahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay dadkeennu ma yahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay baranayaan dhalankiiyo hooyadooda aan dhakhaatiiriyo waxgaran dhigeenna u daadiyan siday u dhammaynayaan dhalankiiyo hooyadooda dhakhaatiiriyo waxgarad dhigeenna u daadiyan waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqla dhiidhiyo kacay wixii dhig lahow kacay damiirku intaanu dhiman bukeenna diifaacane dhalinyarooy kacay waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maloo kacay marqula dhiigiyo kacay wixii dhiilamoo kacaa damiirku intaan dhiman dhulkeenna difaacane daliyaroy kacaa मेरा dowrankale ndawaaqa maloo kacay maqla kacay waxidhii lagow kacay damiirku intaanu dhiman dukeenna difaacane dhaliyarowi kaca waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maloo kacay marqula dhiidhiyo kacay oo wixii dhiilamuu kacaa damiirku intaanu dhiman dhukeenna difaacane naliyaloy kacaa dhacda nooga daran dhulkuu magaceeni karay haween lama dhafin dadkii lagu dhaadan jiray dacdooba dhacda nooga daran dhulkuu magaceeni karay haween lama dhafin dadkii lagu dhaadan jiray raadsadnaye dhammaan isu soo baxo yanu dhicisoomine kacdoonka dhab nooga dhiga dagaal isku dhaarsannaye dhammaan isu soo baxo yanu dhicisoomine kacdoonka dhab nooga dhiga waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay marqura dhiidhiyo kacay wixii dhig labow kacay damiirku intaanu dhiban dukeenna difaacane dhalinyarooy kacaa waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maloo kacay mar hura dhiidhiyo kacay wixii dhiilahow kacaa damiirku intaanu dhiman lukeenna diifaaca reer kacaa